asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba iyo tobnaad ee kitaabka baabu ictizaali lmasjid man akala albasla wlkuraafa whuum toonta iyo basasha iyaga waa la yaqaan lakin kuraafka kuraafkan soo ma taqanin calan buu dhuuban mise wuu male sida basasha iyo iyo iyo sida basasha iyo toonta isagoo caleen ma leh bari bari ma leh caleen keliya weeyaan isagoo caleentiisuna waa dhuudhuuban tahay waxoogaana way ka jaalaysan tahay kuwa kale caleentooda wayna ka yar adag tahay marka la cunaayo ayb isaguna sidoo kale u raaixu leeyahy raaixun buu leeyahy ayb عn jaaبir بn cabd للahi radي الlه عanهuma ana rasuula الlahi slى الlه عlيه sسلم qaal man akla huuma أw basla falyactazilna hanaga fogaado bul qofkii basl ama toon cuna hanaga fogaado aw liyactazil masaajidana mise wuxuu yidhi masaajidda yada ha ka fogaado waliyaqcud fii beytihi gurigiisa ha fadhiisto wa inahu utiya waxaa loo keenay nebiga alayh salaatu wasalaam biqidrin fiihi khadiraatun min buquul ay ku jiraan qudaar oo begal ay ku jiraan buquul waxaa la yidhahaa ama baqli waxaa la yidhaahaa waxaa l caleemaha la cuno dhan baa baqli isagoo la isku yidhaha midka keliya ina gaar gaar bagal aan u nidhaahno keliya maaha baqal kulligood waa hadawaday weeyaan qudaartaas caleentaha la cuno dhan kulligood weeyaan marka waxaa loo keenay dheri baa loo keenay yani waxaa cuntaa loo keenay la kariyey oo ay ku jirto muxuu ahay xabado cagaar ahoo oo buquulhay ku jirto fawajada fawajada lahaa riixan ur buu ka helay nebigu alayh isalaatu wasalaam fasa'ala waa weydiiyey raaxadanu maxay tahay buu yidhi fa faukbira waxaa loo sheegay bima fiiha min albuquul buquusha ku jirtaa loo sheegay fa qaala markaasu wuxuu yihi qaribuu ilaa bacdi asxaabi asxaabta qaarkood la jooga buu yihi hebel iyo qardhiga waad u geeya maanu cunin marka nebigu alayh isalaatu wasalaam falamaa ra'aahu markuu arkay bacdigii isaga ahaayo kariha aklaha akligeeda muxua inuu karaahay qofkii la horgeeyey ma markuu rasuulka ilaahay wuxuu diiday isaguna arkay isagoo iska karaahaynsaynaya markuu arkay nebigu inuu karahaysanayo buu wuxuu yidhi hul fa inii unaaji man laa tunaaji anugu waxaan la sheekaysanayaa mid aadan la sheekaysanaynin cun malagu ka wada yani malaga daraadiya buu nebigu alayhi salaatu wasalaam raa'ixada isaga daynaya malaa'igtana raa'ixada xuntaa waa necab tahay raa'ixada tayibada bay jeceshahay marka malaa'igta ku dhiboonaysa iyo mu'miniintuba way ku dhiboonayaan raa'ixadaas marka meelaha masaajida iyo waa inuunu qofkii mxua qofka maalan hargab iyo intuu hayaa basal iyo sidaas iyo cuno isku daweeya waa inuu maalmahaas intay ka baxayso waqtigeedu ka baxayso gurigiisa waa inuu ku tukado baabu ikraaji man wujida minhu riixu lbasli wاthuumi min almasjid in masjidkaa laga bixiyo laga saaro can micdaan bni abi طalxa ana ana cumara bna alkhaطaabi radia allahu canhu haطba ywma aljumca maalin jumca buu khudbeeyey cumar ibn khaaab radia allahu canhu fadakara nabiy allahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahay buu sheegay wadakara abaa bakrin radia allahu canhu abubakrina waa soo hadal qaaday qaala markaasu wuxuu yidhi inii ra'aytu waxaan arkay waan ku riyooday kaana diikan naqaranii halaaa naqaraatin waa markii la dili doono buu sidaa yidhi xalay baan waxaan ku riyooday isaga oo diiq uu saddex goor marka mxuu kaweeye yani afka qarqar iga siiyey buu ku riyooday waa bilaawi lala dhici doona buu markaa sidaa ugu riyoonaya wa innii laa uraahu una malayn maayo ilaa xuduura ajali ajashayda oo timid wax kale u malayn maayo weliba waa loo fasiray asmaa bintu cumays ayuu weydiiyo markaas ugu fasirtay nin acjamiya baa ku dili doona ugu fasirtay wa ina aqwaaman ya'muruunii an astakhlif nimanbaa waxay farayaan inaan muxaa istikhlaaf sameeyo oo ninkii iga dambayn lahaa aan cayino wain allaha caza wajalla lam yakun liyudayica diinahu ilaahana diintiisa ma baylhinayo walaa khilaafatahu khilaafadiisana ilaah ma baylhinayo haddaan istiklaafkaa iska daayo kolleyba nin munaasib buu ilaahay u diyaarin doonaa ladii baaa nabiy wala ladii midkiina ilaah ma halaynayo ma baylhinayo bacaa bihi nabiyahu sala la alay sl nabigiisa wuxuu ku soo diray ilahay ma hallaynayo fain cajila bii amrun hadday arrin igu soo degdegto faalkhilaafatu shuuraa bayna haa'ulaa'i asitta aladiina twufiya rasuulu llahi sala allahu alayhi wasallam wa huwa canhum raadin hadday arrin degdegay ugu timaado oo dardaaran ay igu suuroobi kari waayo khilaafada lixdaa nin ee rasuulka ilahi isagoo raalli kaa u dhintay ee dhexdooda bay muxuu ahaaye yay taa iyaga iyaga midkood mid iska soo dooran doona ayib lixdaa ninna marka waxay ahayn cuhmaan iyo cali iyo sacd iyo mxua طalxa iyo cabdiraxmaan ibni cawf iyo zubayr ibn alcawaam afartaas ee lixdaa nin ayuu yihi lixdaas dhexdooda nin iska soo doorteen saddex beri buuna u qabtay wa inii qad calimtu waxaanan ogahay ana aqwaaman yadcanuuna fii hada اlamr inay qaar niman dacanihayaan arrintaana waan ogahay ana darabtuhum biyadii haadihi cala alislaam anaa gacantaydan kula dagaalamay nimanka sidaas leh aad hadlaaya iyagoo gaalo abaan islaamnimada kula dagaalamay fa in facaluu daalika sidaa hadday yeelaan fa ulaa'ika acdaa'u ullahi alkafara addullaab kuwaas waa acdaada ilaahay ee gaalada ee daalliinta ah weeyaan kuwa khilaafada muxua tacnihi doona ee nimankaas muxuha saxaabada ninka iska doontaan iska soo doortaan tacnihi doona uma inii laa adacu bacdii shay-an ahama cindii min alkalaala shay kalaalada igaga ahamsan ka tegi maayo saddex mas'aladood buu shakihi jiray cumar buu shakihi jiray gaar ahaan laba mas'aladood oo labaduba dhaxalka ay ku saabsan yihiin kalaalada iyo miiraafuljad labadaa mas'aladood buu cumar shakihi jiray kalaaladan tadana marka muxuu ahay ilaaha qur-aanka uu ku sheegay yuu macnaheeda waxay tahay shakihi jiray laakiin abu bakrin radia allahu canhu ayaa fasiray inay kalaaladu ay tahay qofka muxa aan waalid iyo walad toona aan lahayn qofka muwarifka ah ee isagoo oo ilma iyo waalid toona aan lahayn dhinta waa la yidhaahaa kalaala la yidhaahaa waalidka aan waalid iyo walad toona ahaynna kalaala waa la yidhaahaa laakiin cumar macnaha kalaalada waxay tahay buuna garan jirin ayb wuxuu lehay ma raajactu rasuula اllahi salى اllahu alay waslam fi shayin ma raajactuhu fi lkalaala shay aan ku muraajacay rasuulka ilaahi aan su-aashiisa ku badiyey sidaan kalaalada ugu badiyeyna ma jirto wamaa aqlada lii fii shayin hadal kana iguma adkaynin muxuu ahay shay ashyaada ka mid a maa aqlada lii fiihi siduu kalaalada hadalka igu adkeeyey igu canaantayna wuxuu igu canaantay ma jiro xataa tacana biisbacayhi ilaa fartiisa farihiisa uu ku gujiyey fii sadri laabtayda faqaal markaas su aashuu ku badiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa cumar alaa takfiika aayatu sayf alatii fii aakhiri suurati nisa aayaddii sayfka soo degtay aayaddii soo degtay jilaalkii soo degtay ee suuratu nisaa aakhirkeedii miyayna kugu filayn yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala aayaddaasu ka wada aayaddaasaa kalaalada ka hadashay miyayna taasu kugu filayn ayb wa inii in acish haddii aan noolaado aqdi fiihaa kalaaladaa waxaan waan xukumi doonaa biqadiyatin xukun baan xukumi doonaa yaqdii biha man yaqra'u lqur'aana waman laa yaqra'u lqur'aan uu qabsan doono oo garan doono waadix noqon doonto oo qofkii qur'aanka yaqaaniyo qofkii kaleba qof waliba garan doono yaanu xukumi doonaa haddii aan noolaado uma qaala markaasu wuxuu yidhi allaahumma inii ushhiduk ilaahw anugu waxaan ugu kaaga marag dhigayaa calaa umaraa'i alamsaar nimanka xukaamta aqaalimta xukuma yaan marag kaaga dhigayaa fa inii inamaa abinamaa bacadtuhum waxaan u diray عalayhim aqaarintaasaan u diray liyacdiluu عalayhim inay cadli ku maamulaan waliyucallimuu nnaasa diinahum dadka inay diintoodii baraan wa sunnata nabiyihim iyo nebigooda sunadiisa ay baraan wayaqsimuu fiihim fay'ahum haniimadoodana ay u qaybiyaan inay maalkana si fiican ugu qaybiyaan si fiican u xukumaan dadka jahl ka saaraan cadalnimo ku maamulaan sidaasaan u diray wayarfacu ilaya maa ashkala calayhim min amrihim ay iisoo dhigaan oo iisoo qoraan wixii ka ishkaal galay arrimahooda ana ثuma inakum idinkuna ayuha الnaasu dadyahow tan marka maxalushaahidkii weeyaan khudbada cumar maxalushaahidkeeda waa intantada war dadyahow idinku waxaa taakuluuna waxaad cuntaan shajaratayni laba geedood baad cuntaan laa oraahuma aanan u malaynayn ilaa khabiisatayni laba xunxun mooyaane wax kale yihiin haada albasala wa haada athawm labadaas geed baad cuntaan laqad ra'aytu rasuula اllahi sala allahu alay slam rasuulka ilahay baan waxaan arkay idaa wajada riixaha min min arajul urteeda hadduu qof ka helo fi lmasjidi masjidka dhexdiisa amara bihi isagoo amar ku bixinayay fa faukrija ila baqiic baqiic loo bixin jiray faman akalahumaa qofkii cunay yani qofkii inuu cuno rabaayo falyumidhumaa ha dilo tabkan karin ha ku dilo oo raa'ixada yani ha kaga bi'iyo ha kariyo oo raa'ixada ha ka bi'iyo qofkii rabaa inuu cuno marka khabiisnimada uu sheegayo waa istikbaadka mooyaane xaaraamnimo ma aha xaaraam ma aha baabu nahyi an tunshada adaalatu fi lmasjid in masjidka dhexdiisa baadida lagu baafiyo yaa wax ka luma yaa wax sidaas arkay in la yidhaaho ama iclaanaad baadi iyo sidaas ku saabsan masjidka dhexdiisa lagu dhejiyo maxaa mancigeeda can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam man samica rajulan yanshudu daalla qofkii maqlaa nin ku baafinaya baadi ku baafinaya fi lmasjidi falyaqul ha yidhaahu laa raddaha allahu calayka alla kuma soo dhaweeya ha ku yidhaahu fa ina almasaajida lam tubna lihaada masaajida waxaan kada looma dhisine ka daawa masaajida alla baadintaada alla kuma tusa ha ku yidhaha ha habaaro qofkii isagoo wax ku iibsanaya la arkana waa sidoo kale in la habaaro oo la yidhaha laa arbaxa allahu tijaaratak ilahay iibkaaga ilaahay ribx kuguma siiyo in lagu yidhaaho taasuu amray nebigu alayh isalaatu wasalaam marka waxa ku saabsan maal ku saabsan oo khaas ah laakiin wax maal ku saa mucaamalo maaliya oo khaas oo qofka maalkiisa khaaska ah waa in laga ilaaliyo ama midda caamka ah nebiga alayhi salaatu wasalaam maalkii baxrayn laga keenay inuu masjidka intuu ku shubay masjidka lagu waardiyeeyey habeenkii masjidka ay taalay lagu qaybiyey marka waa kaynu ogaan taasu marka iyado dhimale ehm, baabu nahyi an tutakada alqubuuru masaajid in qubuurta masaajid laga samaysto oo qubuurta dhexdeeda masjid lagu dhiso ama qabriga dushiisa lagu dhiso sidaad masaajidda mxuu ahay qaarkood aad ku aragteen mancigeeda wey xaraam weeyaan marka masjid iyo qabri inay waxba isku lahaadaan ma aha can caaishata wacabdillaahi bni cabbaasin radia allahu canhum qaala lama nuzila birasuuli illahi sala allahu ala slam rsulka ilahi markii lagu soo degay yani geridi ay ku soo degtay utafiqa wuxuu bilaabay yatraxu khamiisatan lahu calaa wajhihi khamiiso uu lahaa inuu mxuu ahay wejiga saaro faidaa uma markii iqtama markuu cabursamo kashafaa can wajhi wejgiisu ka faydeeyey faqaala markaasu wuxuu wahuwa kadalika isagoo sidaas ah ayuu xaaladda isagoo ku jiro sakaraadka ayagu wuxuu yidhi lacnat llahi cala alyahuudi waannasaara nacladii ilaahay ku dhacday yahuud iyo nasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid ambiyada qabriyaalkoodii masaajid ka dhisteen marka wuxuu ku nacladayaayu waa qabri ay masjid ka dhisan jireen ayb marka yahuuddu iyagoo la garayo marka ambiyo badan bay lahaayeen mxuaha nasaaradu hal nebi keliya laha nebigiina ma dhimanin marka si u leeyahay labada qoleba u leeyahay min baabi taqliib inay tahay iyo marka weliba waxaa kaloo jirta riwaaya kale odhanaysa ittakaduu qubuura anbiyaa'ihim wa saalixiihim masaajid marka taasaa labadooda u wada jirtay kuwanuna sulaxadooda iyo qubuurtooda masjid ka kordhisi jireen marka qofkii markuu dhinto in masjid lagu dhexaasana waa mamnuuc in meel qof ku aasan yahay masjidii lagu kordhisana mamnuuc wey ilaa inuu inta la dee lafiis laga soo saaro sidii miskanayba aynu kusoo marray mooyaan yuxadiru mila maa sanacuu wuxuu ka digayo sidaa u lahaa waxay sameeyeen oo kale buu ka digaayey qabrigiisa in sidaas oo kale loo galo masjidka lasoo dhexgeliyo uu ka digayay nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay odhan jirtay walowlaa dalika la ubriza qabruhu marka zamankii saxaabada iyo zamanadii ka dambaysay ilaa atraagtii zamankeedii laga soo gaaro mar alla markii masjidka nebiga la doono in la waasiciyaba dhanka midigta ah iyo gadaal un baa laga waasicin jiray mooyaane dhanka bidixda ee xagga qabrigu u ahaa lagama waasicin jirin oo qabriga lama soo gelinin marka qabriga iyo masjidka derbi un baa weliga u dhexayn jiray atraaftiiba marka goorti dambe intan tad aragteen ee intan xagga hore iyo xagga bidixdii iyo inahaas iyagaa kusoo soo daray bab nahyi ah, an bina masaajid alى qbur an caaishaةa radي allahu canha ana uma xabibata وuma slmta radي allahu canhuna labadaas ummahaati lmu'miniinka ee umu salama iyo umu xabiiba labaduba waxay ahaay intaanu nebigu guursanin iyo dadkii xabasho u hijrooday ahaayeen umu xabiiba radi allahu canha cubaydullah ibnu jaxshi nin la odhan jiray baa qabay ninkaasu seesixun buu kula dhinto isagu intuu kolkuu xabasho arkay ee nasaaradii diinteedii arkay uu diintii jeclaysay markaasuu ridoobay oo nasraanoobay marka isagoo gaala buu halkaa ku dhintay walciyaadu billah umu markaa marka abu salama ibn cabdilasad ninkaasaa qabay labadoodoose marka dakarataa waxay sheegeen oo nabiga uga sheekeeyeen kaniisatan ra'ataha bilxabasha kaniise ay xabasho ku arkeen iyay uga sheekeeyeen nebiga alayh salaatu wasalaam fiiha tasaawiir suurooyin ay ku yaallaan ee waxay u sheegeen lirasuuli illahi sala allahu alay fa qaala markaasu wuxuu yidhi rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ina ulaa'ik kuwaasu idaa kaana fiihim alrajulu saalix markuu dhexdooda nin saalixii joogo fa maata uu dhinto banow calaa qabrihi qabrigiisa waxay ku dhisi jireen masjidan wa sawaruu fiihi tilka suwar suurooyinkaana way ku sasawiri jireen suuradiisii bay si aan u xusuusanno dikrayaad iyo waxa la yidhaahoo kale iyo bay samayn jireenoo si aan xus uga dhiganno bay suuradiisiibay marka derbiga kaniisada maxay kusawiri masjidka kusawiri jireen ulaa'ika shiraaru lkhalqi cinda allahi caza wajalla ywma alqiyaama kuwaasu kuwa khalqiga ilaahay ilahay agtiisa ugu xun qiyaamaha weeyaan kuwa sidaa yeela w marka kuwa ficilkoodao kale yeelana waa sidoo kale baabun jucilat liya alardu masjida wa tahuura can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay slam qaal fudiltu cala alanbiyaa'i bisittin ambiyooyinkii waxaa la igaga fadilay lix arrimood ucطiitu jawaamica alkelim waxaa la kelimooyin jaamica baa la isiiye oo mid waliba muxuu ahay ay macaani badan leedahay hadal muxuaha qaayab weyn leh ayaa ilaahay siiye oo wax alla wuxuu ku hadlaba hadal murtiyahoo kelimadii kastaba ay macaani fara badan soo gelaysa weeyaan wa nusirtu birucbi cabsi baa la igu taageeray oo muxuaha cadowgayga masiiratu shahr ii jira uu halkaas igaga cabsanayo wa uxillat liya alghanaa'im qaniimooyinkana waa la i xalaaleeyey wa jucilat li alardu dhulkana waxaa la iga dhigay tahuuran wax lagu tahaaro qaataa la iga dhigay iyo wa masjidan meel lagu tukadaba waa la iga dhigay marka tahuurkana warka tayamumkii baa laga wadaa muxuu ahay marka waxay riwaayadan taadu fiiriya jucilat liya alardu dhulka oo dhan jamiic ajzaa'i alardu yani marka turaab iyo hayru turaab turaab iyo rimaal iyo dhagxan iyo dhulka dushiisa una marka gacanta lagu dhufto weeyaan laakiin waxaa jirta riwaayad kale odhanaysa wa turbatu ah cumilat li alardu masjida wa turbatuhaa tahuura ayb xadiidkii mjahmina waa inagay soo marray nebiga alay sala slam derbi inuu ku tayamumay wa ursiltu ila alkhalqi kaafatan dadkoo dhan baa la ii diray makhluuqaadkao dhan baa la ii diray wa khutima bi annabiyuun nebiyaalkiina waa laygu khatimay waana ugu dambeeya lixdaasa lagaga fadila rusushii ilahay gaga fadilay nebiga alayh isalaatu marka tayamumkan ma aynan ahaan jirin meelaan masjid aan ahaynna salaaduhu uguma asixi jirin ummadihii hore baabu qadri maa yasturu musalli sutrat lmusalli waxaa hortiisa gabaad uu ka dhigtay ee dadka iyo isaga kale celinaya baa sutra la yidhaahaa an abi darin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa qaama axadukum yusalli midkiin markuu istaago isagoo tukanaya fa inahu yasturuhu waxaa asturayo sudro u noqonaya idaa kaana bayna yadayhi hortiisa hadduu yahay mihlu aakhirati raxli fooraha geela muxuahay qorigiisa dambe oo kale wax murtafic ah uu qadarkiisu muxuu ahay koorahaas qorigiisa dambe ee dhabarka la taaro irtifaaciisu la egyahay hadduu hortiisa yahay waa ku filan yahay marka kaasna waxaa lagu qadaray huluthay ziraac ziraac saddex loo qaybiyay labadii marka waxoogaa murtafica waa inuu yahay laakiin wax yaro cimaamadii iyo koofiyadii hortiisa qofkii uu dhigtay iyo ma kuma fila waa inuu waxaas wax murtafico dadku ay arkayaan uu yahay fainahu faإida lam yakun bayna yadayhi mihlu aakhirati raxli haddoon ahayn fainahu yaqطacu salaatahu salaadiisa waxaa gooya alximaaru wاlmar'atu wاlkalbu اlأswad saddexdaasaa gooya ayib oo horumarkooda uu gooyaa horumarkooda goynta uu goynaya xadiidkan uu sheegayo iyo xadiid lamidii ay sheegayaan ma aha ibطaal ma aha inay gooyaan inay eh, salaaddii goynayaan maaha aha salaadda ajrigoodii ayay yareeyaan riwaayaadka qaarkood eh, haweeneyda waxay ku qaydaa almar'atu alxaa'id haweenayda dhiigga leh inagoo iska idlaaqday marka axaadiid waxaa jirta keenaysa qadcinkada uu nebigu alayhi isalaatu wasalaam uu sheegayaayo inayn ahayn qadcu ibtaal ayn ahayn waa ajirka ka yaraanaya weeyaan qultu yaa abadar raawigii baa abudari ku leh maa baalu lkalbi alaswadi min alkalbi alaxmari waalkalbi alasfar muxuu kaga duwan yahay ayga madoobi ayga cas iyo ayga mxuu ahaaye guduudani muxuu kaga duwan yahay qaala markaasu abudari wuxuu yidhi yabna akhi adeer sa'altu rasuula allahi sala allau alay slam kamaa sa'altanii sidaad ii su-aashaan rasuulka ilaahna u su-aalay faqaala markaasu wuxuu yidhi alkalbu alaswadu shayaan kalbiga ayga madoobi waa shayaan marka waa shayطaanoo shayطaan baa isku soo shabaha isku soo tashakula inuu ula jeedo waa noqon karaysaa shayطaanka naftiisii uu yahay inuu yahay shayطaan wey yani shiriir weeyaano ayda kale waa ka xun yahayn baabun addunuwu min asutra sutrada in loo dhowaado aan laga fogaanin an shl bni sacdin an sahl bni sacdin الsacdiي radي allahu canhu qaal kana bayna muصlىa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam wa bayna aljidaari nebigu meeshuu ku tukanayay iyo derbiga waxa u dhexayn jirtay mamaru shaati neef arihim inuu maro halkuu ku sujuudaya nebigu iyo muxuu ahaay iyo derbiga waxa u dhexayn jirtay in neef arihi uu mari karo marka waa inu aada ugu dhawaado baabu alictiraad bayna yaday almusalli isgudub qof uu isgudbo oo hortiisa saa isu gudbo oo jiifsado qofka tukanaya hortiisa can caaishata radia allahu canha wadukira cindaha iyadoo agteeda lagu soo shee lagu soo hadal qaaday maa yaqdacu salaata salaada waxaa gooya alkalbu waalximaaru waalmaras saddexaas agteeda lagu sheegay oo waxaa la yidhi salaada saddexdaas waa gooyaan faqaalat markaas waxay caaishatu radiallahu canha waxay tidhi qad shabbahtumuna bilxamiiri waalkilaa waxaad nagala mid dhigteen dameerihii aydaad nagala mid dhigteen wallahi laqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yusallii canabka rasuulka ilaahay tukanaya wa ana cala sariir aniguna sariirta aan ku jiifo baynahu wa bayna alqibla isaga iyo qiblada dhexdooda aan jiifo mudajactan anigoo jiifo hortiisa u gudbanaa fa tabdu li alxaaja danba ii daahiraysa wax inaan soo qabsadaan doonayay fa akrahu waxaan nacayey an ajlisa inaan fadhiisto fa uudiya rasuul allahi sala alla alay sl rsulka ilahi aan dhibo inaan fadhiisto oo hortiisa fadhiista baan iska ilaalinayey fansalluu waxaan ka dusaayey min cindi rijlayhi rijlay sariir yani xagga lugaha baan u baxay iyadoo jiifta gadaal inta u iyo gadaal u jirtay marka qof horteesa qof hadduu sidaa u jiifo ama haweeney aadama rag ahaade dhib male laakiin qof fadhiyo oo kusoo jeeda ama qof taagan oo kusoo jeeda xaggiisa inuu tukado may qof fadhiyo oo kasii jeedana dhib male iyo ama taagan iyo lakiin qof kusoo jeeda maya baabu lmri biistiqbaali lqibla can abi hurayrata radia allahu canhu ana rajulan dakla almasjida fasallaa warasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama fii naaxiya nin baa intuu masjidka soo gadalay buu tukaday isagoo nebiguna alayh salatu salaam dhinac uu fadhiyo masjid ka mida wa fiihi xadiidkaas waxaa ku jiray xadiidkan waa xadiid lmusii salaatahu baa loo yaqaana waa xadiid aad u qaaya badan weeyo macaani shuruudda iyo arkaanta salaadda aad ugu fara badan tahay weeyaan wuxuu ku yidhi idaa qumta ila asalaa salaadda haddii aad u kacdo faasbiq lwuduu wayseqaadka kaamil ya si fiican weyse qaado uma astaqbil ilqiblata fakabir qiblada qaabil oo markaa xidho allahu akbar dheh ayib marka waxaa weeyaan istiqbaal qiblada inay waajib tahay wax usalli iyo layidhaho marka ka horreeyana waa inaanu jiro qiblada intaad qaabilsho allahu akbar dheh buu leeyahy marka usalli dheh iyo ninkaas marka ninka salaadu halleeyey oo salaaddii buunu si fiican u tukanay markaasuu nebigu u tilmaamayaa markaas usalli hadday tahay mashruuc ay tahay waa u sheegi lahaa nebiga alayh isalaatu wasalaam baabun fi taxwiili alqiblati can الshaami ila alkacba can ilbaraa'i bni caazibin radia allahu canhuma qaal sallaytu maca annabiyi sala allahu alayhi wasalama ila bayt lmaqdis sita cashara shahran lix iyo toban bilood ayaan rasuulka ilahay xagga bayt lmaqdis ula tukaday bacda alhijra uma naزlat alaayatu alatii fi lbaqara baa soo degtay oo ahayd waxayثumaa kuntum fawalluu wujuhakum shatra fanazlat waxaa soo degtay badamaa way soo degtay bacdamaa salla nabiyu sala allahu alay slam intuu nebigu tukaday ka dambo bay soo soo degtay faاnطalaqa rajulun nin baa tegay oo min alqawmi marka salaaddaa salaaddii ka dambaysay buu nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu tukaday xagga muxuu ahaaye xagga bayt lmaqdis buu utukaday xagga kacbada usoo tukaday ayib markaas salaadii casar markuu xagga kacbada usoo tukaday baa nin la tukaday baa soo baxay faاnطalaqa rajulu min alqowmi raggii la tukaday nin ka mida baa tegey famara wuxuu soo maray binaasi min alansaar wahum yusalluun niman xaafad ansaar ka mid ahoo iyagoo tukanaya buu soo maray oo xaggii usii jeeda baytulmaqdis usii jeeda oo salaaddii qaarkeed xaggaa tukaday faxadaثahum bilxadiid warkiibuu u sheegay inuu rasuulka ilaahay waxyi baa kusoo degay kacbada inuu qaabilaa la amray fawallow wujuuhahum qibala albeyti wejigoodii bay waxay u jeediyeen xagga kacbada usoo jeediyeen salaaddii dhexdeedii maxay isku soo jeediyeen oo qaarna xaggaas ay tukadeen qaarka dambena xagga ka kobileen baabun idaa uqimat isalaatu falaa salaata ila almaktuuba salaada haddii loo aqimo faradka mooyaane salaad kale inaan la tukanaynin can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alay waslam qaal idaa uqimat isalaatu falaa salaata ila almaktuuba salaadda faradka ee loo aqimay mooyaane mid kale inayna jirin marka qofkii kale sunna raba sunnihii mxuaha qabliyadaha aan tukanin kolkii la tukada ka dambow ha tukado laakiin muxuu ahay sunaan kolkaa xidhanayaa maan baabun mataa yaquumu nnaasu lisalaati idaa uqimat goormay dadku istaagayaan kolkii salaada loo aqimo can abi qataadata radia allahu canhu qaala qaala rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam idaa uqimat isalaatu falaa taquumuu xataa tarawnii salaada marka loo aqimo hakicina ilaa aad aragtaan ilaa soo baxo ad aragtaan hakicina marka intuu ilaa imaamku ka soo baxayo waxba in la kaca maaha hadduuse imaamku joogo marka sidaa qaalib eh, ay tahay intuu imaanku joogo miskiga uu ku jiro markii la atamaba warka waa in la kaco baabu iqaamati salaati ida kharaja alimaam can jaabir bni samurata radia allahu anhu radia allahu canhuma qaal kaana bilaalu yu'adin bilaal waa adimi jiray idaa daxadad yani idaa maalat ishamsu qoraxdu markay zuusha buu tukan jiray falaa yuqiimu ma aanu aqimi jirin xataa yakruja nabiyu sala allahu alay slm nebigu ka soo baxo fa kharaja markuu soo baxo aqaama salaata salaad uu aqimi jiray xiina yaraahu markuu arkayo markuu arko ayuu u aqimi jiray baabu khuruuji limaami bacda aliqaamati lilgusl eh, khuruuju limaami imaamka bixitaankiisa yani masjidka uu ka baxo kolkii salaatu laqimi ka dambow gusli uu baxo hadduu isilaawo isagoo janaabo leh masjidkii uu soo galo oo isxusuusto inuu masjid ka baxo soo qubaysanayo can abi salamata bni cabdiraxmaan bni cawfin radia allahu canhu samica abaa hurayrata radia allahu canhum yaquulu uqiimat isalaatu salaaddii baa loo aqimay faqumnaa waa kacanay facadalna asufuufa sufuuftii baan hagaajinnay qabla an yakhruja ilayna rasuulu llahi sala alla alay slam dan rasuulka ilahay noo soo bixi marka amarkii aynu soo marray harjicina ilaa aad aragtaan inay kankada ka dambaysay waa suurowdaa inuu amarkii amru wujuub aanu ahayna waa suurow faataa rasuulu llahi sala alla alay slm rasuulka ilaahi waa yimid xataa idaa qaama kolkuu istaagay fii musallaahu meeshuu ku tukanayay qabla an yukabbira intaanu xidhanin ka horow yuu dakara xusuustay dakara annahu junubun yani inuu janaabo qabuu xusuustay faاnsarafa waa gadoomay wa qaala lanaa wuxuuna yidhi makaanakum halkiina sii jooga yani uhbutuu falam nazl qiyaaman inaan taagnaanaanan ka zuulin nantadirhu oo sugayna xataa kharaja ilaa uu noo soo baxay waqad iqtasala isagoo qubaystay yantufu ra'suhu maa'an yani yaqturu ra'suhu maa'an madaxiisu biyuhu ay ka dhibcayaan fakabara fasallaa binaa waa xidhay oo waana tujiyey markaasuu u sheegay kolkii salaaddii laga soo baxay wuxuu yidhi inamaa ana basharun wa inii kuntu junuban janaaban qaba marka saas yii u cudur daaranaya marka nebiga alayh isalaatu wasalaam ayib marka in intaanu soo bixin la aqimana waa dhici jirtay in markuu soo baxa la aqimana iyadana waa dhici jirtay oo xadiidkii jaabir ibni samura iyo xadiidkan kada marka isma anfinayaan kaasna waa dhici jiray kanana waa dhici jiray weeye baabun fi taswiyati sufuuf can abi mascuudin radia allahu canhu abu mascuudin alansaari albadri radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama yamsaxu manaakibana fi salaa garbaha yagu taataabin jiray nebigu alayh salaatu wasalaam salaada dhexdeeda oo garbuhu isku hagaajin jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray sawuu istawuu toosnaada ishagaajiya walaa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum ha iskhilkhilaafinayaan qalbiyaalkiinu iskhilkhilaafinay markaas haddii sufufta la isku khilkhilaafo oo mid horreeya iyo mid dambeeya iyo daldaloollo iyo wax sidaas la sameeyo inay ilaah ku ciqaabayo in qalbigooda ilah khilaafsiiyo nacib iyo isu geliyo yuu uga digayaa ayb liyalini waxay igu soo xigeen minkum idinka iyagoo idinka mid mida ululaxlaami wannuha annuha waa jamcu nuhya waana caqliga kuwa caqliga iyo waxgaradka lihi ay igu soo xigeen uma aladiina yaluunahum haddana kuwa kusoo xigay uma yaluuna kuwa haddana kusoo xigay sida dadku u kala waxgaran sad yihiin u kala cilmi yihiin imaamka inay ugu soo xigaan sidaasaa la rabaa sida mxua imaamka tasarufaadkiisa ayaa u fiirsadaan oo ugu daydaan si ay hadhowna haddii imaamka wax qabsadana uu mid iyaga ka mid ihi meeshii u galo qaala abu mascuud abu mascuud baa wuxuu yidhi fa antum alyawma ashaddu ikhtilaafan maanta idinkaa ka ikhtilaaf badan siday mxua nebiga alay salatu slam zamankiisi lahaa maanta idinkaa ka sii daran inaguna marka maxaa nahay kolka ka sii darinba sufuufteenna waa sufuufba laguma tiriyan baan umale hadda haddii la arko baabu fadli safi lmuqadam safka hore ajarka uu leeyahay can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay slam qaal low yaclamu annaasu dadku hadday garanayaan maa fi nidaa'i dhawaaqa waxa ku jira yani adaanka mu'adinnimadu ajarka alay waslama qaal low yaclamu annaasu ma fi nnidaai wasafi alawal dadku hadday garanayaan waxa adaanka iyo safka hore ay leeyihiin ee ajriga eh ku jira hadday garanayaan uma lam yajiduu haddana ayna helin ilaa an yastahimuu calayhi inay ku qariritaan mooyaane lastahamu waa ku qori ridan lahaayeen qof waliba waa ku dadaali lahaa waa lagu tartami lahaa waan isku qabsan lahaa ilaa qori rid mooyaan si kale aan lagu kala bixin baa la yeeli lahaa waabana dhacday taasoo kale in eedaanka lagu tartamay zamani sanadkii maalkii camul dagaalkii korkii lagu jiray alqaadisiya lagu jiray sacad ibn abi waqaas codka uu ka madaxda ahaa ciraaq sacadkeedii markii lagu jiray maalin sidaasoo kale dhacday nin waliba anaa addimay anaa addimay intuu yihi sacdi ugu qori riday marka ninkood addimaayo ayb marka adigu noo adim iyo adigoo noo iyo waxaan la qofka qofma ku kale ku reexreecayo ajirka ku jira bayna dadku garanaynin dad badanoo waxaad arkaysaa masjidka oo iska cidnaa intay soo galaan gadaal iska fadhiisanaya ama gadaal ku tukanaya safka hore aan damba ka lahayn inay safkan iyo safkii ku tuganayo kaas ayna kalaba ajri badnayn bay mid aha waa taasuna waa aqoon darro walow yaclamuuna hadday og yihiin maa fi tahjiiri kallahaadda horay masjidka in loosii tago waxa ay leedahay lastabaquu ilayhi way u tartami lahaayeen way u tartami lahayeen hadday garanayaan qof waliba yaan lagaaga horraynin ayuu noq ayuu odhan lahaa sidii cabdullahi ibnu mascuud uu yeelay mar uu masjidka soo galay uu wuxuu arkay isaga oo saddex qof ay ka horreysay markaasuu ka xumaaday markaasu raabicu arbaa raabicu arbacata markaasuu goorkii dambe wamaa raabicu arbacati min allahi bidaaci walow yaclamuuna ma fi lcatama waxaas catamada markaas waxaa laga wadaa cishaha laga wada oo marka nahyiga aynu soo marray xadiidka ibni cumar aynu ku soo marray nahyu tanziih buu ahaa mooyaane nahyu taxriim ma ahayn catamuu ku magacaabayaan marka nebigu alayh isalaatu wasalaam hadday garanayaan waxa cishaha ku jira iyo wasubxi salaada subax laatowhumaa walow xabwan xataa guguradna ha ku yimaadeena waa iman lahaayeen qofkii si kale uu imaan waayaa oo dacfigu uu ka gaaro inuu soo socon kari waayo xataa gugurad ku iman lahaa وعn أbي هريرaةa رضي الله عnه qال qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم خayru صفوف الرiجاaل أwlha ragga صفuuftooda waxa ugu fiican ka ugu horeeya wa sharuhaa aakhiruhaa ka ugu dambeeyaana ugu xun xagga haweenka iyo kusoo xigaya ugu xun khayru صفوف النisaaءi aakhiruhaa wa sharuhaa أwluhaa marka raggana alle inta haweenka ka fog yihiin ba u fiican haweenkana in alle intay ragga ka fog yihiin ayaa u fiican baabu siwaaki cinda kuli salaa can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alيه waslama qaal lowlaa an ashuqa calىa ummatii haddii ayna jirin inaan ummadayda dhib yani lowlaa makhaafatu an ashuqa calىa ummatii haddayna jirin ka baqaan ka baqayo ummadayda inaan dhibo wa fi xadiii wa fi xadiidi zuhayrin calaa ummati cala lmu'miniina bay riwaayada hore ahayd riwaayada hore cala lmu'miniina zuhayrna isagu wuxuu riwaayadiisu waxay ahayd calaa ummatii laamartuhum bisiwaaki cinda kuli salaatin salaad walbaba kolkay wayse qaadanayaan ee kolkay gelayaan inay cadidaan yaa fari lahaa marka amarkan uu sheegayaa nebiga alayh isalaatu wasalaam waa amru ijaab yani waa ku waajibin lahaa waa faray oo marka salaad walbaba in loo cadido waa faray laakiin amru nadbi weeyaan haddaanan dhib uga baqayninna waajib baaba kaga dhigi lahaa baabu fadli dikri cinda duquuli salaa an anas bni maliki radia allahu canhu ana rajulan jaa'a nin baa baa yimid fadakala safa safkii buu soo galay waqad xafazahu nafasu isagoo neeftii a cudhay oo neeftii a cabursay oo neef dhabaaya yuu safka soo galay soo laxaadsaday faqaala markaasuu wuxuu yidhi alxamdu lilaahi xamdan kasiira طayiba mubaarakan fiih sidaasuu yidhi ayb falama qadaa rasuulu llahi sala allahu alay slam salaatahu markuu rasuulku ilahi salaadiisii dhammaystay yuu qaala wuxuu yidhi ayukum almutakallimu bilkalimaat kayneebu ahaa erayadii qofkii ku hadlaayey faarama alqawmu yani sakatu kolkii waa aamuseen faqaala markaasuu nebigu alayh salaa slam mar labaad yidhi ayukum almutakallimu biha waa kii neefka ku hadlay fainahu lam yaqul ba'san wax xun maanu dhihine kee neebu ahaa inay dadku waxay la aamuseen marka cabsi ahayan armu xun uu ahaayo markaasu hebel haddii la yidhaaha marka armu dhibaystaa oo waxun eh, nebigu canaananaya bay dadkiis yidhaaheen markaasuu yidhi waxun ma aanu ku hadline keebu ah ninkii hadlay faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ji'tu waqad xafazani nafas anigoo neefta i qabatay baan imid oo faqultu markaasaan faqultuhaa markaasaan anigaa idhahoo eh, saasaan u idhi faqaala markaasu wuxuu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay itnay cashara malakan labiyo toban malag baan arkay yabtadiruunahaa oo kala boobaya oo kala tartamaya ayuhum yarfacuhaa ka qaadaya oo ilaah u geynaya iyagu kala tartamaya yani ajriga ay leedahay weynankiisa markaas dikrigan kada laba munaasabadood baa marka ku kulantay neefqabadka iyo salaada dhexdeeda marka adkaaru salaadna way ka mid tahay adkaaru mxaa ixtiqaar nafasna marka way ka mid tahay oo mxuu ahay ninka mualifiinta ee eh, xadiida dikriga ku saabsan alifaa qaarkoodna adkaaru salaad ku daraan qaarkoodna adkaaru xafzi nafas baabu maa yaqulu idaa xafazahu nafas saasa qaarkood tarjumaystaan marka labada goorba waa in la yidhaaho salaada marka lagu jirana waa in la yidhaho weliba kolka rukuucda laga tooso adkaaru lictidaal bay ka mid tahay samica allahu liman xamida rabbana laka alxamdu xamda kasiira طayiba mubaarakan fiih waa in sidaa la yidhaaho ayb marka qofku neef ay qabatana ama soo ordo ama meel dalcada ka baxana waa inuu yidhaha alxamdu lilah xamdan kasiira طayiba mubaarakan fiih ayb kolka majliska lasoo fadhiistana waa u malaynaya inay iyaduna tahay kolku qofku soo fadhiisto meel lasii fadhiyo u fadhiistana inuu yidhaha alxamdu lilah xamdan kasiira طayiba mubaarakan fiih baabu rafci اlyadayni fi الsalaa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa qaama lisalaa salaadda markuu isu taago rafaca yadayhi xataa takuuna xataa takuuna xadwa mankibayhi ilaa ay garbihiisa la sinaafkooda ahaadaan iyuu qaadi jiray garbihiisa uu gaadhsiiyo uma kabara haddana waa takbiiran jiray garbuhu la simi jiray buu leeyahy axaadiidta qaarna waxay sheegaan madaxuu la simi jiray qaar dhaguhuu la simi jiray qaar madaxuuba dhaafsiin jiray marka waxaa weeyaan waa kollayba inuu gacmaha kor u qaadi jiray meeshuu gaadhsiin jiray waa isu khilkhilaafeen marka hadba waa inuu sii yeeli jiray marka nebigu alayh isalaatu wasalaam faidaa araada markuu doono an yarkaca inuu rukuuco markuu doonona facala mila dalika kaasoo kale u yeeli jiray wa idaa rafaca markuu ka tooso min arukuuc facala mila dalik walaa yafcaluhu xiina yarfacu ra'sahu min asujuud markuu sujuuda ka toosees ma yeeli jirin ma yeeli jirin sidaas ayb baabun marka saddex meelood way kuwan kan sooma meel kale marka afraad baa jirto marka atixiyaadka hore ka kacayana waa qaadi jiray afartaa goor buu marka nebigu alayh salatu salaam gacmaha kor u qaadi jiray salaada dhexdeeda baabu maa yaftatixu bihi salaata wamaa eh, eh, yuktam waxa salaada lagu bilowday iyo waxa lagu dhammaystirayo can caaishaةa radي allahu canha qaalat kana rasuulu llahi salى allahu alay slam yaftatixu salaata btakbiir allahu akbar buu salaada ku bilaaban jiray wlqira'ata qira'adana wuxuu ku bilaaban jiray alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin buu ku bilaaban jiray alxamdu lilahi rabi alamin yani lafdigaasu ku bilaaban jiray miya oo basmalada waa ka tegi jiray mise suuradaasu ku bilaaban jiray oo suuraddaa magaceeda suurat lfaatixa ayaa magaceeda alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin la yidhaha labadaba waa la odhan jiray riwaayaadku marka xagga basmalada iyo wixii ku saabsanu waa fara badan yihiin qaarkoodna waa inoo iman doona baan u malaynaya insha allah markaas qaar anfiya qiraa'ada anfiya qaar jahrigeeda anfiya qaar samaaceeda anfiya qaar suga intuba waa jiraan wa kaana idaa rakaca markuu rukuucayana lam yushqis ra'sahu madaxiisa ma aanu taagi jirin kor uma taagi jirin walam yusawibhu mana foorarin jirin oo dhabarkiisa kama una hoosayn jirin walaakin bayna daalika intaa dhexdoodu ahaa dhabarkiisu la sinaa madaxiisu hoosna ma jiraynin korna ma jiraynin wuxuu la sinaa dhabarkuu la sinaa ayb walaakin bayna dalik wa kaana idaa rafaca ra'sahu min arukuuc lam yasjud xataa yastawiya qaa'ima markuu rukuucda ka tooso ilaa uu qumaat u tooso oo dhabarkiisu qumaat u toosiyo ma aanu sujuudi jirin wa kaana idaa rafaca ra'sahu min asajda sujuudda korku ka toosana lam yasjud xataa yastawiya jaalisan ilaa qumaanta u fadhiisana sujuudi jiro dhexda kama noqon jirin wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray fii kulli rakcatayni ataxiya yani labadii ragcadood baa ataxiyaadku akriyi jiray wa yaftarishu yafrishu waa gogli jiray rijlahu lyusraa lugtiisa bidixda ah wa yansibu rijlahu lyumna lugtiisa midigtahana waa taagi jiray oo faraheeda intuu dhulka saaro yuu kor u taagi jiray wa kaana yanhaa wuxuu u diidi jiray dadka can cuqbati shaytaan shaydaanka cirbaysigiisa u diidi jiray nooc min aliqcaa weeyaanoo cuqbatu la layidhaah marka kaasina waxaa weeyaan intuu salka dhulka saaro salka dhulka saaro oo calcalaha lugoodna dhulka saaro uu jilbahana kor u taago taasaa la yidhahaa see dadka reebaadiya markay dadka u diirsanayaan iyo oo u fadhiisto weliba hadduu gaar ahaan gacmaha halka kala saarana iyaduna waa sidoo kale ama dhulka ha dhigo suu yaalaba sida ayga iyo u iyo reebaadihi iyo u sidaas weeyaan marka cuqbatu shaytaan maaha riwaayaadka qaarkood iyo baad ku fasirayaan shuraaxda qaarkood iyo bay ku fasirayaan inuu cirbaha intuu faraha isku taago faraha caaradooda iyo lugaha qaarkood horuu dhulka dhigo oo cirbaha koru taago oo cirbaha ku fadhiisto taan maaha cuqbatu shaytaan maaha taas sunnaday ka mid tahay sida cabdullahi ibnu zubeyr iyo ibnu cabaas iyoy sheegeen ee cuqbatu shayطaanka ama iqcaha iqcaau kalbiga mxua riwaayaadka kala gagadisan ay ku yimaadeen waa midkaasaan tilmaamaynay <clears throat> waa inu salka dhulka dhigo jilbahana kor u taago <clears throat> wayanhaa an yafrisha an yaftarisha arajulu qofku inuu goglabuu ka nahyin jiray diraacahiisa xulladiisa iftiraasha sabuc baalku sida uu goglada oo kale markuu sujuudayo inuu gacmaha ee muxuu ahay suxullada dhulka ku goglo siduu aygi iyo waxay la midu markay fadhiyaan ay yeelaana gacmahooda dhulka ugu fidiyaan sidaasuu ka nahyi jiray nebigu alayh isalaatu wasalaam wa kaana yaqtimu salaata bitasliim asalaamu calaykum salaadana ku khatimi jiray marka allahu akbarna waa ku bilaaban jiray asalaamu calaykumna waa ku khatimi jiray baabu takbiiri fi salaa an abi hurayrata radia allahu anhu qaala kana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam ida qaama ila asalaa yukabir salaada kolku u kaco waa takbiiran jiray xiina yaquumu markuu istaago uma yukabiru xiina yarkac uma yaquulu samica allahu liman xamidah xiina yarfacu sulbahu min arukuuc markuu dhabarkiisa ka toosinayo rukuucda ka toosinayana samica allahu liman xamidah buu dhihi jiray uma yaquulu markaasuu dhihi jiray wahuwa qaa'imun isagoo taagan markuu sii tooseeyo samica allahu liman xamidah buu dhihi jiray markuu kolkuu istaagaba wuxuu dhihi jiray rabbanaa walaka alxamd saasuu dhihi jiray rabbanaa walaka alxamdu iyo rabbanaa laka alxamdu iyo allahuma rabbanaa walaka alxamdu intuba waa jiraan uma yukabiru xiina yahwii saajidan markuu sujuudda usii hoobanayana waa takbiiran jiray uma yukabiru xiina yarfacu ra'sahu yani min asujuud kolkaana waa takbiiran jiray uma yukabiru xiina yasjud sujuudda labaad uma yukabiru xiina yarfacu ra'sahu min asajuud athaaniya uma yafcalu dalika fi salaati kulliha xataa yaqdiyaha sidaasuu salaad oo dhan ku wadi jiray intuu mxuu ilaa u ka dhameeyo wa yukabiru waa takbiiran jiray xiina yaquumu xiina yaquumu min almathna bacda aljuluus midda labaad ee eh, atixiyaadka labaad ee juluuska ka dambeeya markuu ka kacayana isaguna waa takbiiran jiray uma yaquulu abu hurayra abu hurayra wuxuu dhihi jiray inii la ashbahukum salaatan birasuuli llahi sala allahu alay w abu hurayra marka isaguna sidaa utukan jiray dadka markuu abu hurayra marwan markuu meel u kaco marwan oo amiir lmadina ahaan jira markuu meel u kaco iyo abu hurayra nayrkasii noqon jiray markaasuu dadka tujin jiray marka sidaa intuu dadka u tujiyo yuu wuxuu odhan jiray wladii nafsu abi hurayrata biyadih inii la ashbahkum salaatan birasuuli llahi sala allahu alay slam baabu nahyi can mubaadarati alimaami bitakbiiri wagayrihi imaamka in lagala degdego takbiirta iyo wax kaleba nahyiga la iska reebay عن أbي هuريرaةa رaضي الله عnه qاaل kاna رasuuل الlahi صلى الله عليه وsلم يucallimuna wuxuuna beri jiray nebigu عalيه الصلاaةu وسلام salaaduna beri jiray yquل wuxuu dhihi jiray laa tubaadiru الإimaama imaanka ka degdegina إidaa kabara fakabiruu وإidaa qaala وladاaliin faquluu aamiin markuu waldaalin idaana aamiin dhaha وإidaa rakaca farkacuu وإidaa qaala samca allahu liman xamidah faquluu rabbana laka alxamdu marka ma'muumku samc allah liman xamida isuguma dhahayo samiع allahu liman xamidahu ma dhahayo rabbana laka alxamdu keli u dhahaya imaamka halkaasu ka bilaabaya kulle riwaayaadka saxiixada oo dhan kulli saasay wada sheegaya ilaa riwaaya daciifa oo daru qutni uu warinayo baa sheegaysa inuu samiع allahu liman xamidahu maamuunka u dhahayo lakin riwaayadaas waa daciifa rabbana laka alxamdu isagu maamuunka ka bilaabaya bab baabun ihtimaamu alma'muumi bilimam kudayashada ma'muumka uu ku daydo imaamka uu ku daydo ta uu raaca yani can anas bni malik radi allahu canhu qaal saqط الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama can farasin faras buu ka dhacay nebigu alayh الsalaatu wasalaam fajuxisha shiqhu اlayman juxisha yani jurixa waxaa la dhaawacmay waxaa la dhaawacay dhinaciisa bidixda midigta ah yaa dhaawacmay oo weliba lugta midigta ah baa gomadeedu u laabantay fadakalnaa calayhi waan u gallay nacuudu annagoo booqanayna xadarat isalaatu salaad baa gashay fa sallaa binaa waana tujiyey qaacidan isagoo fadhiya fa waraa'ahu gadaashiisan ku tukannay qucuudan anagoo fadhfadhina horta hore waa istaageen markaas ugu ishaaray ugu ishaaray salaada dhexda fadhiista uu yidhi falamaa qadaa markuu dhameeyey salaatahu salaata markuu dhameeyey yuqaala wuxuu yidhi innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaam waxaa loo sameeyey in lagu daydo la raaco fa idaa kabara fakabiruu waidaa jalasa idaa sajada fasjuduu waidaa rafaca farfacu kolkuu toosa toosa kolkuu rukuuca rukuuca kolkuu sujuuda sujuuda waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbanaa walaka alxamd waidaa sallaa qaacidan hadduu fadhi ku tukado fasallaa qucuudan fadhi idinkoo fadhiya tukada ajmaciina dhammaantiin dhammaanti marka fadhi ku tukada marka qofku imaamku macduur uu yahay fadhi uu ku tukanayo maamuumiintana inay fadhi ku tukadaan saasuu xadiidka kaga amraayaan laakiin xadiidkan xadiid kale ka dambeeyey oo xadiidkii maradulmowtkiisa nebiga alayh isalaatu wasalaam markii uu ku tukaday muxuu ahay abubakr oo dadka tujinaya intuu soo baxay oo abubakr dhinaciisa fadhiistay isagaa imaam ahaa marka fadhi buu ku tukanayay dadkuna oo dhanna way wada taagnaayeen abubakr iyo keyrba waa wada taagnaayeen marka kanaa ka dambeeyey oo kanaa nasakhay xadiidka baabu wadci lyadayni ixdaahumaa cala aluqra fi salaa an abi an wa'il bni xujrin radia allahu canhu wa'il ibnu xujr wuxuu aakhiru muluuki lyaman ayuu ahaa yman boqoradeeda ninka ugu dambeeyey ayuu ahaa marka waa soo islaamay waa soo hijrooday markaasuu nebigu u yimid muddo yarow la joogay uu dhowr axaadiida oo xifdiyey uu markay muxuu ahaaye uu warin jiray wuxuu yidhi annahu ra'aa annabiya sala la alay sl nebigu arkay rafaca yadayhi xiina dakala fi salaa salaadda markuu galaya isagoo gacmaha koru qaaday kabara oo xidhay wa wasafaha hammaamun hambaan baa wuxuu tilmaamay xiyaala udunayhi dhegihiisa la sinaadkooda inuu dhagaha la simay gacmaha ayuu hamaam hammaamkii ka warinaya waa'il ibnu xujri ka warinaya oo sidaas ku tilmaamay uma iltaxafa bihawbihi maradiisuu hillaartay nebiga calayhi salaatu wasalaam uma wadaca yadahu lyumna gacantiisa midigta abuu wuxuu saaray cala alyusraa midda bidixda abuu kor saaray falamaa araada markuu doonay an yarkaca inuu rukuuco akhraja yadayhi labadiisi gacmood buu wuxuu ka soo bixiyey min athawbi marad uu ka bixiyey farafacahumaa kor buu u qaaday uma kabara waa takbiirtay farakaca waa rukuucay falama qaala samica allahu liman xamida rafaca yadayhi falama sajada sajada calaa kafayhi uu ku sujuuday labada kaf yani dhulka dhigay bayna kafayhi baan jeeda labadiisa dhexdooda ayuu ku sujuuday yani madaxiisa wuxuu dhigay labada gacmood dhexdooda madaxu marka iyo inay isla sinaadaan gacmaha isla sinaadaan in gacmaha dambaysiyo sida sida dadka qaarkood ay yeelaan maya ma aha gacmuhu waa inay madaxa la siman yihiin baabun ma yuqaalu bayna atakbiirati wاlqiraa'a ducaa iftitaaxa midka la yidhaah can caliy bni abi طaalibin radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu aleyh wasalam can rasuuli llahi sala lla alay slm anahu kana ida qaama ila salaati qaal وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاatي ونسكي ومحyاaي ومماtي لله رب العالمين لا شhريكa لh وبذلكa أمرت وأنا من المسلمين من iyo وأنا أول المسلمين marka labadaba waa jirta اللهمa أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك sidaasuu aqriyi jiray marka ducaa اliftitaaxi nebiga alayh الsalaatu wasalaam sidaasuu ahaa ayuu marka kanu waa kii ibnu cabaas uu sheegay midaan ahayn ducaa iftitaax ibnu cabaas waa kaynu bukhaariga kusoo marray maxamjeeda kii abu hurayra kii abu hurayra waa kaynu kusoo marray uu nebiga alay salatu kolku weydiiyey uu odhan jiray waxaan idhaha allahuma baaci bayni bayna khataaya kama bacta bayna sra xadiidka abu hurayra marka uu saxiixsan xadiidka kusoo aroortay muxua ducaa iftitaax kusoo kanna waa ku xiga xagga sanadka marka laga fiiriyo weli xadiidkan kada cali waa adkaarta eh, salaada kusoo aroortay hal xadiido ay ku kulmaan ka ugu badan weeyaan salaada oo dhan mid walba dikrigeedu wada sheegi doonaa eh, riwaayaadka qaarkood waa iska idlaaqaanoo markuu salaada gala bay leeyahay riwaayaadka qaarkoodna salaada maktuubada abay ah ku qaydaan salaada maktuubada ay ku qaydaan qaar baad ku arki doontaan kutubaha qaarkood sida buluuq ulmaraam iyo naylol awtaar iyo odhanayaan waxay ku qaydan tahay riwaayad baa ku qayda markuu galay eh, salaada leylka mymase ahaa riwaayadku qaarna waxa odhanaya salaada maktuubada ah qaarna way iska idlaaqayaanbaba marka mxua salaatu leilka midda qaaska ahaydu ibnu cabaas buu ahaa allahuma laka alxamdu anta nuuru samaawaati walard waman fihina walaka alxamdu anta qayimu samaawaati walard waman fihina kaasaa ducaa uliftaaxa habeenka salaatu leilka uu ku bilaaban jiray kaasaa gaar u ahaa kanuse waa salaada maktuubada ah ducaa uliftitaaxeedi kan u ahaa marka saad arkaysaan ducadintada marka waa dheer intaa kutubuhu fiqiga ay ku gaabsadaan ee keliya yarta ah keliya maaha xadiidku waa ka dheeryahay intaa marka ducadan oo dhan qofkii akriya waa heli karaa markaad qof akriya waa heli karaa kii abu hurayra kii akriya waa heli karaa abu saciid alkhudri kuu weliyey ki caaisha ay welisay kii ibnu cabaas ninkiiba ducaa waalid ahoo nebiga ka soo arortay ku ka dhigtaayo waa heli karaa midku cumar isagu marka uu odhan jiray ku furfuran jiray iyad isaguna waa jira <clears throat> oo marka nimankaas taasay laazimaan ayagu taasay qaaliban ay ku اftitaaxaan subxaanaka allahuma wabixamdika midaas ka bilaabanaysaa iyadu صaxiixa can cumar cumar inuu ku bilaaban jiray iyadu صaxiixa weeyaan lakin iyadoo marfuuca صaxiix ma saasuu marka dhihi jiray nabigu alayh الsalaatu wasalaam astaqfirka atuubu ilayk w idaa rakaca markuu rukuucana qaal allahuma laka rakactu wbika aamantu walaka aslamtu khadaca khashaca laka samcii wa basarii wa mukii wa cadmii wa casabii saasuu dhihi jiray marka dikrigaas rukuucdana markaas bacda tasbiixaat buu sidaa dhihi jiray waidaa rafaca markuu toosana qaal allaahuma rabbana laka alxamdu mil'a asamaawaati wa mil'a alardi wa mil'a maa baynahumaa wa mil'a maa shi'ta min shayin bacd sidaasuu dhihi jiray marka ayb wa idaa sajada markuu sujuudana qaal allaahuma laka sajadtu wa bika aamantu walaka aslamtu sajada wajhii liladii khalaqahu wa sawarah wa shaqa samcahu wa basarah tabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin uma kaana uma yakunu min aakhiri ma yaquulu bayna atashahudi wasalaam watasliim ataxiyaadka iyo salaamta inta udhexaysa wuxuu yidhaha ugu dambeyn wuxuu dhihi jiray allahuma اغfir lii ma qadamtu wma akartu wma asrartu wma aclantu wma asraftu asraftu yani waxaan ku xadgudbay wma anta aclamu bihi minii anta almuqadimu wa anta almu'ahir adaa wax dib u dhiga waxna horu dhiga laa ilaha ilaa anta wa fii riwaayatin kana rasuulu llahi sala allahu alay slam ida iftataxa salaata kabbar uma qaal marka riwaayadii hore idaa qaama ila salaa marka waxay ixtimaali lahayd intaanu salaada xiranin iyo intuu xidha ka dambowba tanaa marka caddaynaysa intuu xidha ka dambow in ahayd riwaaya kalena midda maktuubada ay ahayd buu caddaynaysaa uma qaala wajahtu wajhi ila aakhiri saasuu dhihi jiray baabu tarki اljahri bbismi اllahi الرaحmani الرaحيم عan anas bni maliki radي allahu canhu qaal sallaytu maca rasuuli اllahi salى اllahu عalيه waslam وabi bakrin وcumar وcuثmaan radي allahu canهum falam asmac axada minhm yaqulu bismi اllahi الرaحmani الرaحيم midkoodna maana ka maqan isagoo ole bismi llahi raxmaan raxiim isagoo ole maana ka maqan ayib riwaayad kale riwaayadantan marka samci buu anfiyey marka qira'a ma maan anfiyey riwaayad kalena jahri bay anfiyeen lam yakunuu yajharuuna bibismi llahi araxmaan raxiim bay yidhahan riwaayad kalena waaba anfiyaan siran walaa jahran midna maanu dhihi jirin marka waxaa la yidhaha caddalu riwaayaat kolka waxaa la yidhaha in hoos loo akriyo taas baa ugu caadilsan marka haddii lala jahrana waa la heli karaa haddii la iskaga tago waa la heli karaa haddii hoos loo aqriyana waa la heli karaa taasaana ugu caadaysan baabun fi bismi اllahi الرaحmani الرaحيم عan anas bni maliki radي allahu canhu qaala baynama rasuulu llahi salى allahu عalayhi waslama data ywmin bayna adhurina dhexdayada isagoo jooga nebigu alayh الsalaatu wasalaam id agfaa igfaa'atan yani nacasa nacsatan kolku waxayuu kusoo degaya sidii wax lulmoonayo oo kale uu noqon jiray nebigu alayh sala slam marka xaaladdii qaban jirtay marki waxayuu kusoo degayo ayaa qabatay uma rafaca ra'sahu madaxiisu karu qaaday mubtasiman isagoo muusoonaya faqulnaa markaase waxaan ya rasuula allah maa adxakaka ya rasuul allah qaal unzilat calaya aanifan marka dhoweed waxaa laygu soo dejiyey suura faqara' markaas suuraddii aqriyay bismi illahi araxmaani araxiim ina acطaynaaka alkawhar fasalli lirabbika wanxar ina shaaniaka ulabtar marka suuraddi bay bismi illahi raxman raxiim ka mid ahay suuradda inay suuradda inay qur'aanka bismi illahi raxmaan raxiim ka mid tahay oo juz min asuura ay tahay buu usoo deliishanaya marka uma qaala markaasu wuxuu yidhi atadruuna ma alkawhar kawharkaa laysiiye wuxuu yahy ma garanaysaan qulna allahu warasuuluhu aclam qaala fainahu nahrun wacadaniihi rabbi waa webi uu rabbi iigu ballanqaaday weeyaan oo xawlkiisa ku soo shubaya caza wajal calayhi khayrun kahiir khayr badan leh wa huwa xawdun taridu calayhi ummatii yowma alqiyaama waa berkad oo ummadayda oo qiyaamaha ku soo aroori doonto aaniyatuhu weelashiisu cadad nujuum fayuktaraju alcabdu minhu yani waa waa waa laga leexin doonaa qofbaa isagoo kusoo qabo ama kusoo socda laga leexin doonaa inta la qabto laga duwi doonaa dalka fa aquulu markaasan waxaan dhahe rabbi innahu min ummatii ummaddaydu kaasu ka mid yahay fayaquulu markaasuu dhahayaa maa tadri maa axdaduu bacdak ma garanaysid waxay gadaashaan la yimaadeen kuwa muxuu ahay jidkaagii waa ka leexday kakadu kuma jiro ummaddaada jidkaagii laazimta kuma jiro baabu wujubi alqiraa'a biumi alqur'aani fi salaa can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu alay slam qaal man sallaa salaata lam yaqra' fiiha biumi alqur'aan fahiya khidaaj saddex goor buu sidaa yidhi hayru tamaam marka waa tafsir lilkhidaaj naaqis weeyaan ilmaha dhiciska aan shan shanta ahayn ayaa khidaaj la yidhaahaa marka ilmo dhicis oo kale buu lamid aan shan ahayn waa salaad naaqis marka naaqis ha ahaatee saxiixa ma tahay mise saxiixaaba ma aha salaaddii taam ma aha tam yayna ahaanine naqsi ay mxuu ahay ku asaxaysa ma tahay mise ma aha ayb marka waa inayna saxiixaba ayna ahayn ayb qiila liabi hurayra abi hurayra waxaa lagu yidhi innaa nakunu wara'a alimaam imaamka gadaashiisaan ahaanaa imaam baan la tukanaa ee imaamka qaraa'isuma nagu filan tahay faqaala markaasu wuxuu yidhi iqra' biha fii nafsik naftaada ku aqri hoos u aqri fa innii samictu rasuula allahi sala allahu alay slam yaquul rasuulka ilahi baan maqlay isagoo oo leh qaala allahu tacaala ilaah baa yidhi qasamtu salaata baynii wa bayna cabdi nisfayn salaadana faatixada laga wadaani suuradda faatixada salaad lagu magacaabay baan u qaybiyey aniga addoonkayga noo qaybsan waa toddoba aayadoodoo hal iyo muxuu ahay saddex iyo barhna waxaa leh muxuu ahay saddexna waxaa leh ilaah baa leh saddexna addoonkaa leh midna waa u dhaxaysaa ayb weli cabdii maa sa'al addoonkayguna wuxuu su-aalu leeyahay mid qaar waa alla ammaan oo ilaah baa leh qaarna waa alla bari oo ilaah baa leh midna waa isticaano labada udhaay isticaano iyo cibaada isugu jirtaa iyo addoonka udhaxaysaa weli cabdi ma as'al addoonkayguna wuxuu weydiisuu leeyahay faida qaala alcabdu alxamdu lilahi rabi alcaalamiin qaala allahu tacaala xamidanii eh, cabdi addoonkaygu waa igu xamdiyey waida qaala eh, alraxmaani araxiim qaala alcabdu fir marka halkuu ka bilaabay alxamdu lilahi rabi alcaalamiin buu suuraddi hadda halkan kale ka bilaabay ayib marka bismiladii waa inu ka tegay eh, araxmaan raxiim markuu yidhaahna qaala allahu tacaala afnaa calaya cabdii addoonkaygu waayo ammaanay waidaa qaala maliki ywmi اddiin qaala allahu ilah wuxuu yidhaahaa majadanii cabdii wa qaala maratan marna wuxuu yidhi fawada ilaya cabdii ii bandhigay addoonkaygi waidaa qaala iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin qaal haadaa baynii wa bayna cabdii walicabdi ma sa'al tanu aniga addoonka noo dhaxaysa oo midna cibaad cibaadadan anigaa leh isticaanadana isagaa leh isticaanada u weydiisayna waa leeyahay وإda qاl اهdna الصراط المستقيم صراط الذيna أنcمta عlيهم غyr المغضوب عlيهم وla الضالين qاl hذا لcabdي وlcabdi ma sأل kan addoonkayga sl waa baryo waanu leeyahay waa siinaya waxa uu weydiistay ayb marka abu hurayra xadiidkaasu wuxuu u soo deliishaday in salaada mxuah faatixada in lagu aqriyaayo imaam iyo ma'muunba ay waajib tahay laga maarmaan tahay buu soo deliishaday ayb axaadiid kaleoo marka iyaga laga qaadanayo qofka inay mxuaha ma'muumka ah inay qira'atu imaam kaga filan tahayna waa jirtaa axaadiid kale oo xadiidkan kada ayidayso oo imaam iyo ma'muum intuba inay aqriyayaan lagama maarmaan ay tahay sheegaysana waa jirtaa kolleyba ixtiyaadku waxaa weeyaan ma'muumku inuu aqriyo qira'ada uu aqriyo si uu khilaafkuba uga baxo baabu lqira'a eh, mima tayasar aqrinta la aqriyo wuxuu u fududaaday yani bacda alfaatixa can abi hurayrata radia allahu canhu yani qofkaan faatixada aqoonin yani qofka faatixada aqoonin inuu aqriyo ana rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam dakala almasjid masjidkuu soo galay fadakala rajulu nin baa soo galay soo dabagalay galay nebiga oo fadhiya fasallaa waa tukaday uma jaءa fasalama calaa rasuuli llahi sala allahu alيه wasalam rasuulka ilahi wuu salaamay intuu nafta rasuulka ilahi salaamay iyo taxiyatu lmasjidkii la yimid marka nebiguna kuma canaananin marka salaamta waa in lagu horreysiiyo taxiyada lagu horreysiiyo marka kolkuu soo galay buu tukaday laakiin salaad aanu hagaagsanayn buu tukaday markaasuu intuu soo kacay buu nebiga u yimid buu salaamay nebiga alayh salaatu wasalaam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatuh